bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala faslun adkaartii waxaan ku dhex jirnay salaada dhexdeeda lagu aqrinayo waxa uu yihi musanifku qaala asxaabunaa asxaabteenni waxay dhaheen yustaxabu lilimaami imaamka waxaa loo sameeyaa fi salaati aljahriyati salaada jahriyada ah ee kor loo qaado arbacu sakataatin arbacu sakataatin afar sakta sakta waxaa leedaha aamusad yar wax yar oo u aamuso ixdaahunna middood caqiba takbiirat alixraam allahu akbarta salaada lagu galo kadib waay allaahu akbar markuu yiraahdo liyatiya si uu ula yimaado biducaai listiftaaxi ducaaulistiftaaxi si uu ula yimaado wajhatu wajhi kuwii uu soo sheegay wathaaniyatu sagtada labaad bacda faraaqihi weyaan ka faaruq noqoshadiisa kadib min alfaatixati oo ka faaruq noqdo saktatun weyaan amase latiifatun aad u yar jiddan aad weliba u yar bayna aakhiri alfaatixati faatixada aakhirkeeda iyo bayna aamiin iyo aamiinta dhexdeeda liyuclama si loo ogaado ana aamiin aamiin laysat min alfaatixati inaysa faatixada ka mid ahayn oo marka hayr ilmaqduubi calayhim wala daliin ayuu yihahda waxyar u aamusaa aamiin oo markaas kadib dhaha si aamiin inaysa faatixada ka mid ahayn loo ogaado wathaalithatu saktada saddexaadna bacda aamiin aamiinka bacdi saktatun weeyaan sakto dawiilatun dheer bixaysu meel yaqra-u oo akhrinayo almamuumu mamuumka uu akhrin karo almamuumuuna mamuumiinta ay akhrin karaan alfaatixata faatixada saktadan marka dheer saa uma soo aroorin oo nabigu markuu faatixada akhriyo aamiin la yiraahdo suuradda hore ka bilaabi jiraywaraabicatu midda afaraad bacda alfaraaqi ka faaruq noqoshadii kadib waayo min asuurati marka laga faaruq noqdo suuradda yafsilu bihaa wuxuu ku kala soocayaa sagtadaasi bayna alqiraa'ati qiraa'ada iyo takbiirati alhuwiyi qiraa'adii soo dhammaatay iyo takbiiradii lagu hooganayo rukuucdii lagu aadayay ay ku kala soocayaan ayb takbiirati lhuuyi hoobashadii takbiiradeedii ila rukuuci loo hooganayo ayb ayuu ku kala soocayaa iyo qiraa'adii faslun faidaa faraqa min alfaatixati faatixada haddii uu ka faaruq noqdo istuxiba lahu waxaa loo sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo aamiin inuu yidhaahdo ayaa loo sunneeyaa walaxaadiisu axaadiista asaxiixatu saxiixada ah oo fii hadaa kan kusoo aroortay aamiinta kahiiratun weyaan kuwa aada u fara badan mashhuuratun caan aho layska yaqaano fii kasrati fadlihi fadligiisa badnaanteeda iyo wacidami ajrihi ajrigiisa weynaantiisa ayb ku sugan wahaad ayaa lagu yaqaa ayay caan ku tahay wahada ta'miinu aamiinsigaana mustaxabun weyaan mid la sameeyey likulli qaari'in mid kastoo wax akrinayo isagoo salaada akrinayo sawaa-un waxaa isku mida kaana fi salaati salaada dhexdeeda ahaayaya am khaarijan minha ama mid salaada xaggeeda ka baxsan ahaya hadaa salaada ku jirto iyo haddaa salaada ka baxsan tahay labadaba waa aamiintan waa la imaanay markaad wala daaliin dhahdo aamiin ama salaada dhexdeeda ku jir ama salaada ka baxsanaad wa fiihi aamiintuna arbacu luqaatin afar luqadood ayaa ku jirta afsaxuhunna afartatan ugu fusxo badan oo ugu fasaaxanimo badan wa ashharuhunna uguna caansan aamiin aamiin bilmaddi la yiraahdo watakfiifi iyo miimka oo la fududeydiyo aamiin waay marka aamiin aamiin ma aha miimku ma la sheegayo wathaaniyatu midda labaad bilqasri iyo watakfiifi waayo gaabin iyo fudaydin amiin amiin layirahda wathaalithatuna bilimaalati weyaan amiin la yiraahdo waraabicatuna bilmaddi iyo watashdiidi waa midda afaraad mad iyo shad laysku dar aamiin faluulayaani hore mashhuurataani waa laba caan ah wathaalithatu iyo waraabicatuna xakaahumaa alwaaxidiyu ayaa sheegay fii awali lbasiid ayuu ku sheegay walmukhtaaru alawalu kan la doortay soo midka hore wayustaxabu ta'miinu aamiinsi ayaa la sunneeyaa fi salaati salaada dhexdeeda lilimaami baa loo sunneeyaa walma'muumi ayaa loo sunneeyaa walmunfaridi ayaa loo sunneeyaa imaamkii iyo ma'muumka iyo midka keligiis tukanaya intan wayajharu bihi limaamu imaamkuna wuu la jahrayaa aamiinta iyo walmunfaridu iyo midka munfaridkaa fi salaati aljahriyati salaada korka loo qaado wasaxiixu sida saxiixa ana alma'muuma ma'muumka aydan noqday yajharu bihi wou la jahrayaa ma'muumkana sawaaun waxaa isku mid kaana aljamcu jamcu ahaaya qaliilan mid yar ow kahiiran ama mid badan ahaataya jamaacada wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yakuuna inuu ahaado ta'miinu lma'muumi ma'muumka aamiinsigiisa maca ta'miini limaami imaamka aamiinsigiisa maceeda inay ahaato inay isla socdaan shayga keliyo marka ay isla socon karaan waxawaaye kan aamiinta adiga iyo imaamka isla dhahdaan laa qablahu hortiis ma dhahayo walaa bacdahu markuu imaamka dhaho aamiinta ka bacdina ma dhahayo walaysa fi salaati salaada dhexdeeda ma ahan mowdicun meel yustaxabu la sunneeyo an yaqtarina inuu la xiriirsado fiihi meesha dhexdeeda qowlul imaamka qowlkiisa qowlulmamuumi mamuumka qowlkiisa biqowlilimaami imaamka qowlkiisa inuu la xiriirsado meel salaada ka mida ma jirto ilaa fii qowlihi aamiin maaha wa amaa baaqi laqwaali aqwaasha intooda kale fayata uu dib marayaa qowlu lmamuumi ma'muumka qowlkiisa yani wuxuu kuleehay salaada dhexdeeda meel imaamka aad la dhihi karto shay oo aada la xiriirsan karto oodan kana hormari karin kana dabamari karin oo aad la dhahayso waxaa ka jirta aamiinta ayb marka aamiinta mana la dhehaysid waxaan ujeedaa aamiinta mana ka hor dhehaysid mana ka dib dhehaysid waa la dhehe markau bilaababa adna horaa ka bilaaba macnaha marka faidaa amana alimaamu faaminuuna saas imaamku haddii uu aamiinsado aamiinsada idinkana marka markuu dhammeeyaba laga wado oo aamiin oo yiraahdo kabacdi idinka aamiinta dhaha maaha macnuu sidaas la dhaha faidaa amana ay faidaa sharaca haddii uu gudan karo fayataharu qowl lma'muumi meelaha kaleo dhan marka ma'muumka qowlkiisu waa dib maraya faslun yusanu waxaa la sunneeyaa likulli man qof dhammaantiis oo qara'a fi salaati salaada dhexdeeda ku akrinaya ow gayriha ama keyrkeed idaa mara haddii uu soo maro biaayati raxmatin naxariis aayaddeed haddii uu soo maro waxaa la sunneeyaa an yas'al allaha tacaala alla inuu su-aalo min fadlihi uu weydiisto waidaa mara haddii uu soo maro biaayati cadaabin cadaab aayadiisna aayad cadaab ka sheekaynaysana an yastaciida bihi inuu ka magan galo min annaari naar inuu ka magan galo alle ow min alcadaabi ama cadaab uu ka magan galo ow min ashari ama shar uu ka magan galo ow min almakruuhi ama waxa la nacayo aw yaquula ama wuxuu dhahaya allaahuma inii asaluka alcaafiyata ilaahu waxaan ku weydiisanayaa caafin baladan a iga caafiso ow naxwu dalika ama wixii lamida waidaa mara haddii uu soo maro biaayati tanziihin aayad oo nasihitaan aayadiisa hadduu soo maro lilaahi subxaanahu watacaala alla uu nasahayo aayad marka alla lagu nasahayo hadduu soo maro nasaha waa nasahayaa faqaala wuxuu dhahayaa subxaanahu watacaala aw tabaaraka allaahu rabu lcaalamiin ow jallat cadamatu rabbina aw naxwa dalika ayuu dhahayaa aayad tilmaamaysa in ilaahay la nashana hadduu soo maro tasbiix buu la imaanaya rawaynaa can xudayfata bni lyamaan waxaan ka warinay buu yihi radia allaahu canhuma qaal sallaytu maca anabiyi sala allahu calayh waali wasalama xudayfa waxa uu yihi nabigaan la tukaday daata leylatin habeen faftataxa wuxuu ku furfurtay albaqarata suurat lbaqara faqultu waxaan idhi yarkacu wou rukuuci doonaa cinda almiati boqol aayadood agteedu ku rukuuci doonaa uma madaa waa sii socday faqultu waxaan idhi yusallii biha baqara ayuu ku tukan doonaa suurat lbaqara oo dhan fii rakcatin rakca ayuu ku tukanaya dhexdeeda famadaa waa sii socday faqultu waxaan idhi yarkacu biha faqultu waxaan idhi sallii biha fii rakcatin famadaa waa sii tegey faqultu waxaan idhi yarkacu bihaa wuu ku rukuucayaa uma iftataxa nisaa ayuu furfurtay faqara'ahaa suurat nisaa ayuu akhriyey uma iftataxa aala cimraan ayuu furfurtay haddana faqara'ahaa waa akhriyey marka tankiiska culamada qaar u deliishadaan dhib inayna lahayn intuu baqara akhriyey haddana suuratu nisaa usoo buuday ayuu aala cimraan ku laabtay yaqra'u uu akhrinayo mutarasilan isagoo kala dhigdhigaayo idaa mara biaayatin aayad hadduu soo maro fiiha tasbiixun tasbiixi ay ku jirta sabaxa wa idaa mara haddii uu soo maro bisu'aalin su-aalna sa'ala waa weydiisanaya ilaahay idaa mara bitacawudin magangal haddii uu soo marana tacawada waa magangelaya rawaahu muslimun fii saxiixihi tana marka waxay daliil u tahay qaariga salaada dhexdeeda ku akhrinayo qur-aanka inuu qur-aankii macaanidiisa dhadhansado oo uu ka bacdi wax allaale wixii markaas munaasib waa uu la yimaado hadday cadaab tahayna oo alla ka magangalo galo hadday tahay raxmad iyo janno iyo wanaagna ilaahay uu weydiisto hadday tasbiix mudo tahayna inuu tasbiixsado wahaakada qaala asxaabuna waxay yidhaahdeen waysannu waa la sunneeya haada tasbiixu tasbiixdan iyo wasu-aalu iyo su-aashaani walisticaadatu iyo magangalkaani lilqaari'i baa loo sunneeya kan wax akhrinaya fi salaati salaada iyo waqayriha salaada qeyrkeedba walilimaami imaamka iyo walmamuumi iyo mamuumka iyo walmunfaridi qofka keligiis ahna waa loo sunneeyaa liannahu maxaa yeele ducaaun duco weeyaan fastawow fiihi way ku ekaadeen ka ta'miini aamiinsiga oo kale waa ku siman yihiin marka wayustaxabu waxaa la sunneeyaa likulli man qof dhammaantiis qara'a akhriya alaysa allaahu biaxkami alxaakimiin an yaquula inuu yidhaahdo balaa wa ana calaa dalika min ashaahidiin ayaa la sunneeya waidaa qara'a hadduu akhriyo alaysa dalika biqaadirin cala an yuxyiya almowta qaala wuxuu dhahayaa balaa ashhadu inuunan noolaynin iska dhaafe waan marqaati baan ka ahay inuu noolaynayo waidaa qara'a haddii uu akhriyo fabiayi xadiidin bacdahu yu'minuun qaala wuxuu dhahayaa aamantu billaahi waidaa qara'a sabixisma rabbika alaclaa qaala subxaana rabbiya alaclaa buu dhahaya wayaquulu haadaa kan buu dhahayaa kullahu dhammaantii fi salaati iyo wagayriha waqad bayantu waanan cadeeyey adilatahu kan adiladiisa fii kitaabi tibyaan fii aadaabi xamalati lqur'aan kitaabka kale ee imaamu nawowi uu leeyahay ayaa wuxuu yidhi ayaan ku cadeeyey kitaabkaasoo leeyaha altibyaan fii aadaabi xamalati lqur'aan baabu adkaari rukuuci rukuucdii adkaartiisii cadaynteediibuu u baabyahay rukuucda maxaa lagu aqriyaa oo adkaar ah qad tadaharat ilahbaaru akhbaartii way isu kaalmaysatay oo isku xoojisay asaxiixatu akhbaartii day asaxiixatu saxiixada ayd can rasuulilahi sal slamna ka ansaxday nebiga xaggiisa annahu kaana inuu nebigu ahaa yukabiru inuu u takbiirsanayo lirukuuci rukuucda wa huwa sunnatun weeyaan takbiiradaasna rukuucda marka la aadaya allaahu akbar allahu akbartaasna waa sunno low tarakahu haddii uu ka taga kaana makruuhan makruuh wax la karaahaysto unbau ahaanayaa karaahata tansiihin karaahata taxriim ah waa tanziih walaa tabdulu salaatuhu salaadiisa ma buraysa walaa yasjudu lisahwina u sujuudi maayo sujuudu sahwi wakadalika waxaa lamida sidaadaasoo kale jamiicu takbiiraati takbiiraatka dhammaanteed allatii fi salaati salaada ku sugan haadaa kan xukmuhaa waaye ilaa takbiirat alixraami ma ahane allahu akbarka salaada lagu soo gala maaha fa inahaa allahu akbartaa salaada lagu soo galo takbiiratulixraamku ruknun waaye waa rukni laa tancaqidu ma guntan mayso asalaatu salaadii ma guntan mayso ilaa bihaa iyadounbay ku xirmaysaa waqad qadamnaa waanu soo hormarinay cadada takbiiraati salaati salaada takbiiraadkeeda tiradeeda fii awali abwaabi dukhuuli ayaanu kusoo hormarinay gelitaankii abwaabtiisii ugu horeyntiisii fi salaati la galaayo marka salaada la galayaan takbiiraadka salaada dhan kusoo sheegnay wacan ilimaami axmed imaam axmed ibnu xambal waxaa laga wariyey riwaayatun riwaaye ayaa u sugnaaday wa can ilimaami axmed imaam axmed xaggiisa riwaayatun ayaa ahaatay oo maxay leedahay riwaayadaasi ana jamiica haadihi takbiiraati takbiiraatkan dhammaantood waajibatun inay tahay wahal yustaxabu ma la sunnaynayaa maddu haada takbiiri allahu akbartan in la dheereeyo la taago miyaa la sunneeyaa fiihi qowlaani baa ku sugan laba qowl lishaaficiyi uu leeyahay raximahu llaahu asaxuhumaa labada qowlkan ugu asaxsan huwa ljadiid waayo midka jadiidka waaye yustaxabu madduhu ayaa la sunneeyaa in la taago ilaa an yasila intuu ka gaarayo ilaa xaddi raakiciina dadka rukuucaya xadkooda oo kale intuu ka gaarayo inuu dheereeyo fayashtahilu ayb markaa wuxuu ku shuqloomayaa bitasbiixi rukuuci rukuucda tasbiixdeeda lianlaa yakluwa juz-un si aan uga khaali noqonin qayb oo min salaatihi salaadiisa kamida can dikrin saynan uga khaali noqonin uga marnaanin bikhilaafi takbiirati lixraami takbiirat lixraamkana way khilaafsanta waa ka duwan tahay maxaa yeele takbiirat lixraam iyada waaba gaabanta waa taagantaha qiyaamkii waa u dhowdahay fa ina aiixa sida saxiixa istixbaabu tarki lmadki ka tegistiisii weyaan fiiha iyada dhexdeeda liannahu yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa basdi niyati niyada inuu fidiyo calayha iyada korkeeda uu ku fidiyo faidaa madahaa haddii uu taago shaqa calayhi way dhibaysaa isaga korkiisa waida ikhtasaraha hadduu soo gaabsadana sahula calayhi waa u sahlanaanaysaa wahaakadaa sidaasoo kale xukmu baaqi takbiiraati takbiiraatka inta hartay sidaas weeyaan xumuunkooda waqad taqadama waxaa soo hormaray iidaaxu hada kan cadayntiisa fii baabi takbiirati lixraami buu noogu soo hormaray marka takbiiraatka laba nooc waay takbiirat lixraam midda salaada lagu gala waay iyada ma madaayo mid ma leh laakiin takbiiraadka kale waa la madaaya markaa rukuucda u socoto allahu akbar eh, intaa socoto sujuudda markaa kasoo kor noqonaysa allahu akbar marka takbiiradaas waxay socona inta ruknigan aa dhammaysay iyo kan aa u socoto inta u dhexaysa dhan inay socotaa sunno ah yaa wanaagsan faslun fa idaa wasala haddii uu gaaro ilaa xaddi raakiciina dadka rukuucaya xadkooda hadduu gaaro ilaa rukuucdii xadkeeda marka uu gaaro ishtaqala waa shuqloomayaa biadkaari rukuuci rukuucda adkaarteeda ayuu ku shuqloomayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiy alcaiim subxaana rabbiya alcaiim ayuu dhahaya faqad habata fi saxiixi muslimin waxaa ku sugnaaday saxiix muslim min xadiii xudeyfata xadiidka xudeyfa ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu qaala fii rukuucihi rukuucdiisii inuu ku yidhi altawiili ee dheerayd alladii kaana uu ahaa qariiban min qiraa'ati albaqarati baqara qiraa'adeeda mid u dhow waanisaai iyo waaali cimraan u dhow subxaana rabbiy alcaiim ayuu dhahaya subxaana rabbiy alcaiim ayuu ku dhahaya taas ayb taasoo marka akrinaayu ka wadaa wa macnaahu macnaheeduna waxaa weeyaan karara waa soo celcelinaya subxaana rabbiy alcaiim ayuu soo celceliyey fiihi rukuucda dhexdeeda kamaa jaaa sidii timid mubayanan isagoo la caddeeyey fii sunani abi daawuud wa jaaa fii kutubi sunan waxaa ku timid anahu sala allahu calayh waalih wasalama qaala nabigu inuu yidhi idaa qaala axadukum midkiin haddii uu yidhaahdo subxaana rabbiy alcadiim alaaan saddex jeer faqad tama rukuucuhu rukuucdiisii waa taam noqotay tirmidi ibnu maajah ayaa warinaya hadduu qofka saddex jeer subxaana rabbiy alcaiim uu yidhaahdo saddex jeer rukuucdiisii waa taam noqotay wa habata fi saxiixayni waxaa ku sugnaaday saxiixayn can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo fii rukuucihi iyo sujuudihi <clears throat> rukuucdiisa iyo sujuuddiisa dhexdeeda subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma kfir lii saasuu dhahay dikri labaad waa kana marka subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma qfir lii subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma qfir lii ilaahu waa ku nasahayaa xumaan iyo ceeb ayaan kaa hufayaa anoo ku ammaanaya haddana oo ammaantaada ku dheehan ee allaahuma qfir lii ilaahu iyo dhaaf addoonkaas taqsiirka badan ayaan ahay saasay ka dhigan tahay whabata fii saxiixi muslimin waxaa ku sugnaaday can caliyin radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana nebigu wuxuu ahaa idaa rakaca haddii uu rukuucayo yaquulu wuxuu dhahay allaahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu ilaahu adaan kuu rukuucay wabika aamantu ilaahu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu ilaahu adaan isu kaa dhiibay adaan isku kaa dhiibay waxaa weeyaan amarkaadan diyaar u ahay khashaca laka waxaa adiga kuu khushuucay samcii maqalkayga oo basarii araggayga oo muqii dhuuxayga wa lafteyda iyo wacasabii casabii korkeygo dhan adoo kuu dulaysan yahay adiga markaas maxaa maraysaa waa isfoorarisa waa isfoorarisay hay-ad marka khushuuc addoonnimo ayaa kaa muuqato inaad dareensantaha alla kala raba allaahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu allaahuma laka rakactu wabika aamantu <coughs> walaka aslamtu khashaca laka samcii wa basarii wa muqii wa cadmii wa casabii imaam muslimaa weliye xadiidka sida uu tilmaamayba wajaa fii kutubi sunani waxaa ku yimid khashaca samcibaa khushuucay maqalkayga wa basarii aragayga wa muqii dhuuxayga wa cadmii lafteyda iyo wamastaqallat bihi waxay xambaartay qadamii labadeyda gomadood waxay xambaareen lilaahi alle khushuucan rabbiilcaalamiin ahaa ayb marka wuxuu leeyahay eh, eh, bayhaqi ayaa marka wariyeen ayb wuxuu leeyahay wama staqallat bihi marka wuxuu yidhi eh, wama staqallat bihi qadamii macnaheeda waxaa waxay lugahaygu qaadeen lugahaaga o dhan ay qaadeen cagahaaga jirkaaga dhammaantiis ayay xambaarsan yihiin ay qaadeen marka korkayga o dhana ah ilaah kuu khushuucay marka ayaa alla u khushuucay buu ka wadaa